رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyad الصaalixiin baabkii waxaanu maraynay cibaadada oo dhexdhexaad laga dhigto wa can abi muxamed cabdullaahi bni camar ibni caas radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ukhbir waxaa loo khabray oo loo sheegay annebiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam annii anigu aquulu inaan idhi wallaahi ilaahay ayaan ku dhaartee la asuumanna soomee oo soomee annahaara maalintii oo dhan waxaa rasuulka loo sheegay inaan idhi wallaahi waa soomaa annahaar wala aquumanna waan kacayaa inaan istaagahayo alleyla habeenkiina maa cishtu intii aan noolahay intii aan noolahayna maalin walba waa sooma habeen walbana waan tukanayaa faqaala rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahay ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalama anta aladii adigu makiiba taquulu daalika saa yidhi anta adiga miyaa alladii midka taquulu daalika sidaa yidhi faqultu lahu waxaan u dhahay rasuulkii alle qad qultuhu haa waan dhahay biabi aabbahay baan kugu furanayaa anta adi iyo wa ummii hooyadayba yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow hooyaday iyo aabbahay baan ku dhaafsiisanaa adigaan kaa dooranaa waan idhi sida qaala rasuulku wuxuu yidhi fa innaka adigu laa tastatiicu ma yuwaadid oo ma awoodi kartid daalika arrinta fa sum soom wa aftir afur wanam seexoo hurud wa qum istaag oo tuko war isku wad mar nafta u raaxay oo seexo mar wax cun mar soon mar tuko sidaa samay buu ii yidhi wasum waxaad ka soontaa min ashahri bishiiba alaaata ayaamin saddex maalmood keliya fa ina alxasanata wanaagu bicashri amhaaliha tobanlaabkeed baa la abaalmariyaa wadaalika kaa oo bil walba ood saddi ka soonto waa midlu siyaami dahar hal sano soonkeedu u dhigmaayo siyaamu dahar buu u dhigmayaaye bil walba saddex beri ka soon qultu waxaan idhi fa innii anigu utiiqu waxaan kari karaa afdala min daalika kaa wax ka badan wax ka siyaadsan ayaan awoodi karaa qaala rasuulku wuxuu yidhi fasum yowman waayahay maalin soon wa aftir yowmayn laba maalinna afur hal maalin soon laba maalinna afur ayuu markaa ii yidhi waxaan kari karaa oo aan awoodayaa afdala min dalika wax ka dheer oo ka badan oo ka fadli badan qaala fasum yowman wa aftir yowman haye maalinna afur maalinna soom fadalika kaa oo maalin la soomo maalin la afuro waa siyaamu daawuuda daawuud soonkiisii waaye wahwa kaasaana acdalu siyaam soonka midka u fadli badane u toosan markaa ahe wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd huwa kaa afdal asiyaam waa soon midka u fadli badan maalin dhaafka faqultu waxaan idhi fa innii anigu utiiqu waxaan kari karaa afdala min daalika kaa wax ka badan ninka maalin dhaaf diida muxuu rabaa maalin kasta soo ma inuu maalin walba soomo waayo ujeeddadiisa waayo maalin dhaaf wax ka badan baan awoodi karaa buu yidhi afdala min daalik faqaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi laa afdala min daalika wax ka fadli badan maba jiraba maalin dhaaf wax ka fadli badan ma jira wali an akuuna inaan ahaada buu yidhi cabdullaahi qabiltu mid oggolaadoo iska aqbala alhalaaata saddexdii al ayaami ee maalmood allatii taasoo qaala rasuulku uu ii yidhi ayaa axabbu ilaya xaggayga looga jecel yahay maanta min ahlii wa maali ehelkayga iyo maalkayga allow maxaa ruqsada nebiga isaga qaadan waaye waayo markii dambe wuu gaboobay wuu duqoobay maalin dhaafkii xataa wuu awoodi waayey dhallinyaronimaa haysay markii hore dhallinyaronimaa haysay markii hore awood buu istusahayey laakiin wuxuu dhahay ruqsadii rasuulka ee maalin dhaafka ahayd ama saddexdii maalmood baa xaggayga looga jecel yahay maanta wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd alam ukhbar miyaan la ii sheegin buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam alam ukhbar miyaan lay qabrin oo aan la ii sheegin annaka adigu tasuumu nahaara maalintiina inaad soonto wa taquumu lleyl habeenkiina aad kacdo taasaa la ii sheegay qultu waxaan idhi balaa nacam yaa rasuul allah rasuulkii ilaahaye sax waaye maalin kastana waan soomaa habeen kastana waan istaagaa qaala rasuulku wuxuu yidhi falaa tafcal ha samaynin falaa tafcal ha falin oo ha samaynin sum soon wa aftir afur wa nam hurud wa qum istaag mar istaag mar duko mar soon mar afur fa inna lijasadika jasadkaaga calayka korkaaga xaqan xaq buu ku leeyahay xaq ayuu ku leeyahay buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam xaq ayuu ku leeyahay jasadkaaga xaq ayuu markaa kugu leeyahay jasadkaaga xaq ayuu markaa kugu leeyahay wa ina licaynayka labadaada indhood calayka korkaaga xaqan xaq bay markaa kugu leeyihiin wa ina lisawjika naagtaada calayka xaqan xaq bay kugu leedahay wa inaad mararka gobolka mida raaxaysta raaxo aad markaa heshaan wa ina lisawrika martidaada calayka korkaaga xaqan xaq bay kugu leeyihiin wa ina bixasbika waxaa kugu filan an tasuuma inaad soonto fii kulli shahrin bil kasta talaatata ayaamin saddex maalmood fa ina laka waxaad ku leedahay bikulli xasanatin xasanad kasta cashra amhaaliha tobanlaabkeedii intaasaad markaa ku leedahay buu yidhi wa ina bixasbika xasbigaagii waxa kugu filan an tasuuma waa inaad ka soonto fii kulli shahrin bil kasta talaatata ayaamin fa ina laka bikulli xasanatin xasanad kasta waxaa kuugu sugan cashra amhaaliha toban laabkeedii fa inna daalika kaana siyaamu dahri hal sano soonkiisuu u dhigmaya fashadadtu waan isku adkeeyey fashudida calaya anna waa laygu adkeeyey buu yidhi waan isku adkeeyey diinta anna waa laygu adkeeyeoo waan kari waayey qultu waxaan idhi yaa rasuula allah yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow innii anigu ajidu waxaan helayaa quwatan xoog awood baan leeya rasuulkii allah quwad ayaan helayaa awood ayaan markaa helayaa buu yidhi ee ii siyaadi taa way igu yar tahaye qaala rasuulku wuxuu dhahay sum waxaad soontaa siyaama nebiy allah nebigii ilaahay soonkiisa ee daawuuda daawuud ahaa nebi daawuud soonkiisa soon ayuu ii yidhi walaa tasid calayhi hana ka kordhinin oo ha ka siyaadinin soonkii daawuud qultu waxaan idhi wamaa kaana siyaamu daawuud daawuud soonkiisu muxuu ahaa sidee buu u soomi jiray daawuud qaala nisfu dahr sanadka nuskiisa sanadka nuskiisa ayuu soomi jiray waa maalin dhaafee fa kaana cabdullaahi wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdaa bacdamaa kabira markuu weynaaday kadib ya laytanii shallayta daydiyeey qabiltu maxaan isaga aqbali waayey ruqsata rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla ruqsadiisa alla maxaan isaga ogolaan waayey saasuu markaa yidhi ruqsada nebiga inaan qaato oo aan iska ogolaado taasaa markaa ii fiicnayd alla halaagaygiiyo maxaan ruqsada rasuulka u qaadan waaye taa waxay tilmaamaysaa inuu ruqsada nebiga qaato rasuulkii markii hore fasaxii uu siiyey ee uu yidhi bil walba saddex beri ka soon maxaasaa u yeeli waaye rasuulku markuu ilahaa fasaxana isiinaayey uu yidhi war soonkan badan iska daa saddex maalmood bishii ka soon alla maxaanu ogolaan waayey yaa laytanii qabiltu aqbalay oo qaatee oo oggolaadee ruqsa ruqsadii rasuulka sala allahu calayh wasalam waa fasixii nebiga isiiyey wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd alam ukhbar miyaan la ii sheegin annaka tasuumu dahar inaad sanadkii soonto wa taqra'u lqur'aana qur'aankana aad akhrisa kulla leylatin habeen walba qultu waxaan idhi balaa nacam yaa rasuula allah rasuulkii allow haa waan sameeyaa arrinta walam urid mana ula jeedi bidaalika arrinta ila alkhayra khayr mooye khayr baan ka wadaayo inaan janno ku helaan doonaa rasuulkii allah qaala fasum soon sawma nebiy allaahi nebigii ilaahay ee daawuuda daawuud ahaa soonkiisa soon fa innahu maxaa yeelay nebi daawuud kaana wuxuu ahaa acbad annaas dadka midka ugu cibaadada badan wa qara aqri' alqur'aana qur'aanka fii kulli shahrin bil kasta akhri qur'aankana bil walba akhri oo maalintiiba jus akhri waayo qultu waxaan idhi yaa nebiy allah nebigii ilaahayow innii anigu utiiqu waxaan awoodi karaa afdala min dalika kaa wax ka badan waayo hal maalin jus waa igu yahay qaala wuxuu yidhi nebiga faqara'hu aqri fii kulli cishiriin labaatan maalmoodba maalintiiba waa meeqa laba jus markaa aqri qultu waxaan idhi yaa nebiy allah nebigii allow innii anigu utiiqu waxaan kari karaa afdala min daalika labaatan maalmood ka badan inaan ku dhammeeyo qaala faqara'hu fii kulli casharin toban maalmood akhri waayahi qur-aanka toban maalmood ku dhammay macnaha maalintiiba waa saddex jusoo toban maalmood ku dhammay haddana qur'aanka waayahe qultu waxaan idhi yaa nebiy allah nebigii ilaahayow innii anigu utiiqu waxaan awoodi karaa afdala min daalika qaala faqra'hu fii kulli sabcin isbuuc ku dhammay waayahe toddobadii maalinba markaa akhri walaa tazid calaa daalika ha ka siyaadini fashadadtu waan isku adkeeyey fashuddida calaya anna waa laygu adkeeyey waan isku adkeeyoo diintii waan xoog isaga dhigay markii dambe way iga adkaatoo waa laygu adkeeyey oo waa kari waayey wa qaala lii wuxuu ii yidhi annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam innaka adiga cabdullaahiyow laa tadrii ma ogid lacallaka waxaad dhici kartaa yatuulu bika cumru cumur inuu kuu dheeraado way inaad da'gaartaa dhici kartaa dhallinyaranimadan iyo xooggan aad maanta leedahay inaadan yeelan doonin yaa dhici karto markaa ayuu rasuulku ii yidhi qaala cabdullaahi wuxuu yidhi fa sirtu waxaan ahaaday ila aladii kii qaala liya annabiyu nebiga uu ii yidhi sala allahu calayhi wasalam wixii rasuulka i dhahay baan noqdo waan gaboobay falammaa kabirtu markaan weynaadayna wadidtu waxaan jeclaystay annii anigu kuntu inaan ahaadaba qabiltu mid iska oggolaado aqbala ruksata nebiy allah nebiga ilaahay ruksadiisa nebiy nebiyullaahi sala allahu calayh wasalam ruksadii nebiga inaan iska aqbala io fasaxuu isiiyey yaan markii dambe jeclaystay buu yidhi wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd wa ina liwaladika waladkaaga iyo carruurtaada calayka korkaaga xaqan xaq bay kugu leeyihiin maalin kasta haddaad soodmaato goormeed wax la cunaysaa ciyaalka jimcooyinkii wakhtiyada noocaasa waa lala quraacdaa waa lala casheeyaa marka haddaad sooman tahay mar walba ilmahaagu xaq bay kugu leeyihin wa fii riwaaya laa saama ma soomin man saama alabad qofka weligii sooma qofka weligii sooma ma soominba alaaa saddex jeer wa fii riwaaya axabu asiyaam soon waxaa loogu jecel yahay ila allaahi ilaahay xaggiisa tacaala sarreeye siyaamu daawuuda nebi daawuud soonkiisa wa axabu asalaa salaadna waxaa loogu jecel yahay ilallaahi alla xaggii tacaalaa sarreeye salaatu daawuud daawuud salaadiisa kaana daawuud wuxuu ahaa yanaamu mid seexda oo hurda nisfa alleyl habeenka nuskiisa yaquumu uluahu saddex meelood meelna waa istaagi jiray wa yanaamu sudusahu suduskiisa dambena wuu seexan jiray wa kaana yasuumu yowma maalin mid sooma buu ahaa nebi daawuud wayuftiru yowman maalinna afura wa kaana daawuud wuxuu ahaa laa yafiru midaan cararin idaa laaqaa markuu cadowga la kulmo marka jihaadka lagu jiray cadowga la hor yimaadana geesi buu ahaa oo markaa ma carari jirin wa fii riwaayatin werin kale waxay ahayd qaala cabdullaahi wuxuu yidhi ankaxanii abii aabbahay baa wuxuu ii guuriyey imra'ata naag oo daata xasanin xasab u saaxiib ah dhalasho fiican xasab iyo meel fiican u saaxiib ah wa kaana wuxuu ahaa yatacaahadu mid la balballama kannatahu kannadiisa ay imra'ata waladihi waladkiisa naagta uu qabo macnaha waxaa mar walba baarbaari jiray yatacaahadu nebi u yimaado oo la sheekaysta buu ahaa kannatahu ay imra'ata waladihi macnaha waa sodogeed sodogeed ayaa markaa la sheekaysan jiray oo gabadhii xaalkeeda u kuurgeli jiray fayas'aluha wuxuu su'aalahayay can baclihaa ninkeeda oo wiilkiisii markuu naagta ku daray kama harin wuu la sheekaysanaa wuxuu weydiinaa ka waran cabdulaahi fataquulu lahu waxay u dhihi jirtay nicma arajul nin waxaa u fiican nicma arajul min rajuli nin nin xaggii kan u fiican waayay dhihi jirtay cabdullaahi waa nin wanaagsan lam yaqac nalama soo seexanin lana annaga firaashan gogol laakiin sidii nalo uu u yimid habeenkii aabbow aad ii guri geysay ma soo korin oo firaashka ma soo seexan walam yufatish lanaa kanafan maradana nagama faydin marada kor igama qaadin bay tiri ee sariirda ma soo seexanin waa goormee waa mundi ataynaaha laga bilaabo xilligan isku nimid habeenkii la ii keenay ilaa hadda waana taagan yahay habeen kasta uu tukana maalin kastana waa sooman yahay marana igama faydin gogoshana ma soo seexan falamaa qaala markay ku dheeraatay daalika arrintaa calayhi aabba korkiisa dakara wuxuu u sheegay daalika arrintaa lilnabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi nebigaa dhahaya sal alla calayh wasalam alqinii bihi ila kulmi wiilkaas ii keen buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam falaqiituhu waan la kulmiyey oo rasuulkii asagaa wada kulmay bacda daalika rasuulku wuu baaray marka meel fiican buu ka baaray faqaala wuxuu yidhi kayfa tasuumu war see u see u qultu waxaan ihi buu yidhi kulla yowmin maalin walba qaala rasuulku wuxuu dhahay wakayfa kayfa takhtim see qur-aanka u khatimtaa qur-aanka seed u dhammaysaa qultu kulla laylatin habeen walba habeen walba qur-aanka baqaruu ka soo bilaab waana maalin kastana waa sooman yahay khalaas rasuulku wuu ogaaday cilada gabadha marada looga qaadi waayey sida ay markaa tahay markuu intaa dhacay rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrintaana uu u sheegay wadakara naxwa maa sabaqa intii hadda soo hormartay oo kale ayuu markaa xusay ha yeelin naagtaad xaq bay kugu leedahay ilmuu xaq bay kugu leeyihiin indhaag xaq bay kugu leeyihiin facdi kullu dii xaqin xaq saasaa markaa la yiri wa kaana yaqra'u wuxuu ah cabdullaahi mid akhriya oo ku dul akhriya calaa bacdi ahlihi ehelkiisa qayb ka mid ah wuxuu ku akhrinayo alsubax aladii yaqra'ahu subaxa uu akhrinayo caaw yacriduhu min annahaari buu u badhbaxayaa uu u bandhigayaa si loogu dhegaysto liyakuuna akhaffa calayhi billeyl suu habeenkii ugu fududaado subaxa iyo qaybta uu raba caada inuu ku tukado dadkuu leey ii dhegaysta wuu ku kor akhrinayaa wuu diyaarinayaa macnaha suu ugu fududaado habeenkuusan markaa u gafgafin wa idaa araada hadduu doono an yataqawwa inuu xoogaystana aftara ayaaman maalmo ayuu afuri jiray wa axsaa markaasuu koobayaa wuu soo tirinaa wa saama midlahunna intii oo kaleu haddana soomayaa karaahiyata asagoo nacaaya an yatruka inuu ka taga shay-an shay faaraqa uu ku faaruquu uga tegay calayh korkiisa annabiyu sala allahu calayh wasalam kullu hadihi ariwaayaat riwaayadooyinkaasoo dhan saxiixatun waa saxiix mucdamuhaa kuwa ugu waaweyn fi saxiixayn bay ku jiraan wa qaliilun minhaa in yar oo ka mid ahna fii axadihimaa midkood oo hal saxiixa waa muslim ama bukhaari wa can abi rabciy xandar ibn rabiic alxasadiy alkaatibu alkaatib kaatibkii ahaa waa karaanigi alkaatibu waa axadu kutaabi rasuuli rasuulka karaaniyaalka wax u qora mid ka mida ayuu ahaaye qaala wuxuu yidhi laqiini waxaa ila kulmay abuu bakar radia allaahu canh abuu bakarna sidiiq ayaa ila kulmay faqaala wuxuu ii yidhi kayfa anta yaa xandala xandalow seefaa iska waran qultu waxaan idhi naafaqa xandala xandala wuu munaafiqooye abuu bakaro faqaala abuu bakar wuxuu yidhi subxaana allah ilaahay baa nasahan maa taquul maxaad odhanaysaa qultu waxaan idhi buu yidhi nakuunu waxaan ahaanaa cinda rasuuli illaah rasuulka alla agtiisa yudakirunaa wuxuuna xasuusinayaa biljannati waannaar jannadii iyo naartii ka annaa waxaad moodaa ra'yi caynin il aragtideeda isheena inay hortaalo ayaad moodaa jannadii iyo naartii faidaa kharajnaa markaan ka soo baxnay min cindi rasuuliillaahi rasuulka ilaahay agtiisa caafasnaa aan dhex galna alaswaaja xaasaskii iyo waalwlaadi ilmihii iyo wadayacaati shaqooyinkeennii nasiinaa kafiiran wax badan baan hilmaamaynaa qaala abuu bakar wuxuu dhahay fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ina annaguna lanalqaa waxaan la kulannaa midla haadaa kanoo kale munaafiqnimada marka waa lagu wada jiraa anna saasoo kalaan ahee bal nakeenba aan rasuulka u tagnee fainطalaqtu waan baxnay ana anii wa abuu xataa dakhalnaa ilaa aan u galnay calaa rasuuli illaah rasuulka dushiisa faqultu waxaan idhi naafaqa xandalatu xandalo wuu munaafiqoobay yaa rasuula allah qaala rasuuluullaahi rasuulkii allana wuxuu yidhi wamaa daaka maxaa waaye kaa qultu waxaan idhi yaa rasuula allah nakuunu waxaan ahaanaynaa cindaka agtaada tudakirunaa waxaadna xasuusinaysaa binnaari waaljanna ka'annaa waxaad moodaa ra'yu caynin il aragtideeda ahaydoo inaan u jeedno oo kale fa idaa kharajnaa markaan ka baxno min cindika agtaada caafasnaa oo aan dhexgalno ama waxaan dhexgelaynaa alaswaaja xaasaskii waalwlaada ilmihii wadayacaati iyo shaqooyinkeennii nasiinaa kafiiran wax badan baan hilmaamaynaa faqaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama waaladii macbuudkii nafsii nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartaye low taduumuuna haddaad daa'imi lahaydeen calaa maa takuunuuna sida aad ku tihiin cindii agtayda iyo wa fi dikri wacdiga iyo muxaadaraadkii dikriga dhexdooda saas haddaad meel kasta ku ahaan lahaydeen la saafaxatkum lmalaa'ikatu maato idin gacan qaadi lahayd intay soo degto yay halhal idin salaami lahayd calaa furushikum idinkoo firaashyaalkiina kor saaran wa fii turuqikum iyo waddooyinkiina walakin yaa xandalatu xandalow saacatan wa saacatan alaaa maraat saacadna jiifta saacadna xaasiskiina la raaxaysta saacadna dukada saacadna sooma saacadna shaqaysta saacadna macnaha saacatan wa saacatan alaaa maraat rawahu muslim qowluhu ribciyan bikasri raa ra-doo lakasrigaa la akhriyaa walusayidi wal usayid bidami lhamza hamsadoo la godo wa fatxi siin siintana la kordhigo wa bacdaha siinta kadib waxaa la akhriyaa yaa-an maksuura ya reeban mushadada la shiday wa caafasna caafasnaa ulhuwa bilcayn waasiini muhmalatayn cayn iyo siin la dhibcatiray baa la akhriyaa ay caalajnaa waa markaan dhex galno oo aan la ciyaarno wadayacaat almacaayish daycaatun almacaayishu waa waxyaabaha shaqooyinka ah wacan ibni cabaasin radi allaahu canhuma qaala wuxuu yihi baynamaa waqti annabiyu nebigu yakhtubu uu khudbo akhrinayo idaa huwa birajul waaba nin nin buu arkay qaa'imun taagan fasa'ala canhu wuu weydiiyey ninkan maxaa istaajiyey faqaaluu waxay dhaheen abuu israa'iil waayoo nadara wuxuu ku nadray an yaquuma inuu istaago fi shamsi qoraxda shardiga ku garab inuu qoraxda istaago walaa yaqcud uusan fadhiisan walaa yastadil harsan walaa yatakallamuusan uusan hadlin wayasuuma uuna sooma naftiisu cadaabi qoraxdaan taagnaana ma cunaayo ma cawaayo ma fadhiisanaayo ma harsanaayo ma hadlaayo waa dhibaato wayasuum haddana uu soomayo waa usii dheeryahay faqaala anabiy nebigu wuxuu yidhi muruuhu amra falyatakallam ha hadlo walyastadil ha harsado walyaqcud ha fadhiisto walyutima sawmahu soonkiisa ha wato soonkuunbaa kaga filan rawaahu albukhaariy baabu fi lmuxaafadati cala alacmaal wabilahi towfiiq